alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed ruux baa wuxuu leeyahay hamzada hamsatu listifaamka iyo hamsatu linnidaa maxay ku kala duwan yihin waxaa jira kelmado isku mida baa jira oo macnayaal kala duwan loo isticmaalo marka iyadoo hamze a ah markaa marna waxay tahay linnidaa'i marna waxay tahay lilistifhaami marna waxay leedahay waxyaalo kale imanka manta saw marka waxa weye mar shardiya looma isticmaalo mar mawsuul looma isticmaalo mar istifaamiye looma isticmaalo maadu saw intaasoo macno kala duwan iyaduna ma laha iyo waxyaalo kaleba maxaamilu maa cashrun idaa rumta caddaha faxaafid calaa beytin shahiirin taqarara satafhamu sharta alwasli faacjab linukrihim bikafin wanafyin ziida darfan wamasdara masdara yacani wuxuu sheegayaa toban macnoo maada loo isticmaalo kala duwan ya oo mar bay istifaamiye tahay oo marbay bay shartiyo tahay maadu oo marbay bay mawsuulo tahay oo marbay bay tacjiibiye tahay oo marbay bay nakiro tahay oo ay nakira mawsuufa ama nakira taama tahay shan macnoo kalena iyadoo xuruufa baa la isticmaalaa marka waxaa weeye kelmad keliyaa laga yaabaa macaani kala duwan in loo isticmaalo macaanidaana waxaa lagu garanayaa dee siyaaqa baa lagu garanaya mu'allifiintu waxay yidhaahdeen raximahum ullah waqad takhruju alfaadu nidaa'i can macnaaha alasliyi limacaanin ukhra tufhamu min alqaraa'in waa dhacdaa inay ka baxdo alfaadu nidaa'i erayada nidaaga iyo yeedhmadu can macnaaha macnaheedii inay ka baxdo waa dhacdaa alasliyi ee asalka loo nisbeeyey limacaanin ay ilaa macaanin macnayaal ay u baxdo macnayaashaasoo ukhara kale macnayaashaa kaleo tufhamu min alqaraa'ini amaaraadka laga fahmayo amaaraadka hadalka ku dheehan ama ku sugan ayaa laga fahmaya amaaraadkaasi mar waxay noqon karaan qaraa'in lafdiya ama waxay noqon karaan qaraa'in xaaliya oo qariinadu waxay noqotaa marna lafdi oo mid lagu dhawaaqayo ayay noqotaa marna qariinadu waxay noqotaa mid xaali ahoo xaaladda ayaa laga garanayaa iyo shaniga iyo arrinka ayaa laga garanayaa si guud laakiin mid lafdi oo lagu dhawaaqay maaha qaraa'inta lafdigana siyaaqay ku sugnaanaysaa ha ahaato hadalka ay ku dhex jirto hadalka ka horeeya hadalka ka dambeeya yacni saabiqa ama laaxiqa ama siyaaqa kal iqraa'i macnayaasha ay dhici karto inay u baxdo siiqadii nidaaga loo isticmaalayey macnaheedii asalka ahayd ka baxday macaanida farciga ah ee kale ay dhici karto inay u baxdee asliga aan ahayn waxaa ka mid a ah waa sida iqraaq oo kale iqraaqu waa maxay waa kicin cid wax lagu kicinayo naxwu qawlika waa sida hadalkaaga aad tidhaahdo liman aqbala kii kuu yimi ama ku soo qaabilay yatadallamu xaalu dulmi sheeganayo ayuu ku soo qaabilay adiguna majlisulxukmi baad fadhidaa oo qaadi baad tahay markaasuu wuxuu yidhi qaadigii yaa madluumu kaagan la dulmiyeyow takallam hadal yaa madluumu mid mucayana lala hadlayaa mise waxaa lala hadlayaa midaan mucayan ahayn haa mucayan baa lala hadlayaa sawtaa nakirada ah waaba nakire inaan nakir ahayn alaysa nakira ya nidaa baa ka hormaray ma alfarqu bayna yaa madluumu takallam iyo yaa madluuman takallam maxaa farqiga udhexeeya ha waa nakira maqsuuda nakira maqsuuda maxay gelaysaa baabu nakiraat mise baabu lmacaarif ya waa baabu lmacaarif waa nakira maqsuuda waxay noqonaysaa baabulmacaarif bay gelaysa ina almacaarifa sabcatun fiiha kamul ana saalixun daa malfatabni ya rajul sahul iyo kamul mid walba waa loo soo naqliyaa ina almacaarifa sabcatun fiiha kamul ama ina almacaarifa sabcatun fiiha sahul kutubaha qaar waxay qoraan sahal laakiin waa kalad waayo ficilku waa sahula ee sahala lama yidhahdo waa sahula yashulu marka kamul ama sahul labada mid dheh laakiin sahal iska ilaali macaariftu waa toddoba oo waxay ku dhammaystirantay shadrigan ana saalixun daa malfatabniya rajul toddobadiiba wuxuu ku sheegay shatru beyt bacdibaa waxay u nisbeeyaan saalix albulqiini ana anigu saalixun saalix baan ahay ana wuxuu ka soo qaatay maxay addamiir saalixun muxuu ka soo qaatay caalamkii daa ismu ishaarihii maa ismawsuulkii alfataa almucarafu bial yaa rajul asalkeedu wuxuu ahaa yaa rajulu ibnii haa sax ibnii wuxuu ka soo qaatay isagana almudaafu ila mucaraf yaa rajulu hadda nadmiga daraaddeed buu u reebay oo yaa rajulu odhan maayo yaa rajul weeye laakiin asalku wuxuu ahaa yaa rajulu waa nakiratun maqsuuda waa kii toddobaad macrifadii toddobaad weeye sidaas aawadeed aayadda allah uu yidhi qulnaa yaa naaru kuunii bardan wasalaaman salaaman calaa ibraahiim bacdulmufasiriin baa waxay yidhaahdeen markuu ilaahay sidaa ku yidhi qulnaa yaa naaru kuunii bardan waxallo waxa markaa arladoo dhan dab ku sugani maalintaa wuxuu noqday qabow oo cid ku intifaacday dabba ma jirto maca kulli asaf bacdulmufasiriin baa sidaa qoraya hal haadaa saxiixun saxiixu wuxuu u noqon waayey marka hore daboo dhanba laguma odhan dhammaantiin waxaa wada noqotaan qabowe dab gaaraa lagula khitaabay yaa naaru baa la yidhi yaa naaran lama odhan dab mucayanaa lala khitaabaya dabkaasna wuxuu ahaa kii loo shiday nebi ibraahim in lagu gubo dababka kale lalama khitaabin ee adduunyada ku sugan marka in la yidhaahdo calaa jamiici alardi wax allo waxa dab ku sugan maalintaa qabow wuu wada noqday wuxuu noqonayaa mid khalata ah oo qaacidadii khilaafsan wuxuu idhi yaa madluumu kaagan la dulmiyeyow takallam hadal takallam ma qorin laakiin hadalka meeshay ku jirtaa hadalka waxaa looga jeedaa iqraa' alxasu cala alkalaam waaliqraa' baa loo jeedaa oo yaa madluumu iqbaal uu soo qaabilo lama rabo waxaa loogu yeedhayaa ma aha inuu soo qaabilo loogu yeedhi maayo oo waaba muqbilba marba hadduu muqbil yahay oo ku soo qaabilay iqbaal kama rabtid waayo waxay noqonaysaa min baabi taxsiili alxaasil shay xaasiloo jira in la sii xasiliyo in la rabo taxsiilulxaasilkuna wuxuu noqonayaa min baabi alwaswasa shay jira jirsii miyaa la yidhaahdaa marka waxaa loo jeedaa iqraa'u almukhaatabi wa xahuhu cala altadallumi wa bathi ashakwa biqariinati alxaal kii lala hadlayey ayaa lagu kicinayaa oo lagu boorrinayaa inuu si fiican u hadlo madlamadiisa u sheegto oo marka lagu yidhaahdo yaa madluumu takallam dee xoogaa niyaddiibaa u sii dhismaysoo si fiican baa laga yaabaa inuu u sheegto ruux haddii la yidhaahdo marka hadal waxaad ka cabanayso sheego marka lagu yidhaahdo iyo isagaan lagu odhan hadalkii inuu iska bilaabo isu miyuu hadalka dareemayaa markan waxa weye majaalkii loo furo la yidhi si fiican u sheego waxaad doonayso oo bimacnaa yaa madluumu takallam marka lagu yidhaahdo waxaa laga yaabaa yacnii inuu si fiican wax u sheegan karo marka boorin baa ku jirta waxaa la mida iqraagaas oo soo gelaya baydkii uu yidhi mutanabbi yaa acdala annaasi ilaa fii mucaamalatii fii kalkhisaamu wa anta alkhasmu waalxakamu nin buu la hadlayey madax ah markaasuu wuxuu yidhi yaa acdala annaasi dadka kii ugu caddaaladda badnaayow ilaa fii mucaamalatii aniga mucaamaladu ila mucaamilaya mooyaane inta kale oo dhan markuu la macaamilayo kii dadka ugu caddaaladda badnaayo bimacnaa aniga mooye cid aanad caddaalad u samayni ma jirta buu leeyihi acdala annaas baad mucaamalaadka dadka tahay tayda marka laga reebo fii kalkhisaamu wa anta alkhasmu waalxakamu doodduna aday kugu sugan tahay oo wax kuu sheeganaya adiga ayaana khasmi ah oo ila doodaya adigaana xaakimkii ahoo haddana ay xukumayaan dee cabashaa ku jirta sow maaha wuxuu doonayaa inuu ku kiciyo oo ku booriyo ninkaa inuu si fiican isaga ilaaliyo dee waxbuu sheegto waa cawday sida kalena waa u ammaanay isagana waa ka cawdaye inuu ku kiciyo caddaalad inuu isku tiilo xaggiisa inuu ka sameeyo waxaa looga jeedaa nidaaga yaa acdala annaasi ilaa fii mucaamalatii min baabi aliqraa'i kicinuu ku kicinayo fi lcadli bimucaamalatii inuu mucaamaladiisa cadaalad ku sameeyo macnaha labaadee loo isticmaalo ee aan nidaaga ahayn siiqadii nidaaga waxaa ka mida in loo jeedo wazajri diidma in loo jeedo wazajri walmalaama diidma wax loo diidaayo iyo canaan la canaananayo in looga jeedo naxu sida hadalkii shaacirku uu yidhi afu'aadii matalmataabu alamma tasxu washaybu fawqa ra'sii alamma wuxuu yidhi afu'aadii qalbigaygow isagii baa hadlaya isagaana isla hadlaya oo qalbigiisu u yeedhaya oo la hadlaya carabtu waxay yidhaahdaan marka ruuxu isagu hadlayo haddana isagii uu isagii isla khitaabayo waxay yidhaahdaan tajriid wax la yidhaahdo ayuu ruuxu sameeyey tajriidku waa maxay isagii baa wuxuu iska dhigayaa laba qof oo midna hadlayo midna lala hadlayo kaannahu naftiya jasadka u kala saaro laba ka kala dhigay marka nooc tajriidaa ku jira marka hadda wuxuu la khitaabayaa qalbigii kaannahu jasadkuna uu shay yahay qalbiguna shay kale yahay qalbiguna waa qalbigiisii markaasuu yaa fu'aadii qalbigaygow matal mataabu goormay ahaanaysaa towbaddaa toobad keentaa ah. qalbow goormaad toobad keenaysaa qalbigaygow goormaad toobad keenaysaa alammaa tasxu miyaanad weli saaxi noqonoo ghafladii kaa bi'in oo moogganaantii aynay kaa tegin washaybu fawqa ra'sii alamma walxaal ashaybu ciradu alamma fawqa ra'sii iyada oo ciradii madaxa iga korkiisa ay ku soo degtay miyaanad weli saaxi noqon goormaad sugaysa ma in qabriga lagu geliyo afu'aadii markuu leeyahay xaqiiqatu nidaa looma jeedo ee waxaa loo jeedaa zajri iyo malaamaa loo jeedaa canaan uu canaananayo qalbigiisa ayuu uga jeedaa iyo reebis uu ka reebaayo xumaantiiyo dembiguu ku sugayay afu'aadii mataabu alamma tasxu washaybu fawqa ra'sii alamma waxaa ku sugan alamma laba goor bay ku sugantahay laakiin waa kala duwan tahay fii jinaas waxaa ku sugan jinaas taam ah waayo dee dhammaan sida kale oo dhan waa isugu mid xagga macnaha mooyaane laakiin midna waxaa loo jeedaa jaasimadii baa loo jeedaa oo lammaa tasxu baa asalku ahaa oo lam iyo lamma dee mid waliba waxay ahayd xarfu jasmi furuqna waa kala lahayd hamzana waa la geliyey hadda istifaam loo geliyey alammaa tasxu ficilkii waa taa la jasmiyey ila saxaa yasxuu buu ahaa saxaa yasxuu tasxuu yacanii khitaabka hadda taada loo geshay waa lala khitaabay marka tasxuu markuu ahaa lammaadaa lagu jasmiyey marka weli miyaanad saaxi noqon oo khafladii kaa suulin waa litawaqucoo wuu filanayaa in saxwadaa in baraarugaasi ay u yimaado oo khafladaasi ka tagto oo ka suusho wuu filanayaa waa rajaynaya alammaa tas'u walammaa yadkhulu liimaanu fii quluubikum weli iimaanku qalbiyadiinna ma gelin waase filanaysaanoo waa rajaynaysaan inuu dib ka galo iimaanku qalbigiinna macnuu saasuu dhacaya waa litawaqoc alammaada kalena waa ficil oo alamma bimacnaa nazala markaa jinaas baa ku sugan macno saddexaad waxaa loo isticmaalaa wataxayuri watadajur wataxayuri wareerka waa loo isticmaalaa siiqadii nidaaga watadajuri daalitaanka shay laga daalana waa loo isticmaalaa yacni isku macnaa hadda looga jeedaa oo ruuxan waxaa ku sugan ama argagax badan ama jacayl badan ayaa ku sugan marka ka'annahu argagaxaa badan uu la wareeray ka'annahu si fiican aan wax u kala garanayn ama jacayl badan baa ku suganoo kaannahu jacaylkaa badani wareeriyey oo aanu saani u kala idraakayn wixii loo yeedhi jiray iyo waxaan loo yeedhi jirin ayaa manaasila salmaa ayna salmaaki min ajli haadaa bakaynaaha bakaynaaki nin shaaciraa gabyoo wuxuu yidhi wuxuu soo maray gabadh salma la yidhaahdo jabadda ay degganaan jirtay buu soo maray degelladii ay deganaan jireen ayuu soo mara dabeedna markaa degelladii buu la hadlayaa markaasuu yidhi ayaa manaasila salma salma guryaheediiyey ayna salmaaki salmadaadii xaggay qabatay salmadii meeshan ku sugnaan jirtay salmadiinnii xaggay qabatay min ajli haadaa bakaynaaha bakaynaaki taas daraaddeed bimacnaa inaannan salmo lahaynin ayaannu iyadana ugu oynay adigana kuugu oynay ninkan waxaa ku sugan jacayl badan baa ku sugan marka kaannahu inaanu garanayn raasaskan iyo degelladan inaan waxba garanayn oo waxba caqliyaynayn oo lala khitaabi karin oo loo yeedhi karin oo uu wareersan yahay liajli alcishqi markaasuu dabeedno markaa waxaa yeedha waa masaa'il carabiya ama argagax baaba ruuxa ku sugan sida gabadhii la odhan jiray leyla binti tariif markii walaalkeed la dilay gabadh khaarijiyaday ahayd walaalkeedna khaariji buu ahaa nimankii khawaarijta ugu sheeganaayee aadka u dhiiranaa buu ka mid ahaa markii dambaa la dilay markaasaa gabay baroor diiqay u tirisay gabaygiiba waxay ku soo dartay ayaa shajara alkhaabuuri maalaka muuriqan kaannaka lam tajzac cala bni tariifi geedkaagan khaabuurka la yidhaahdo maa laka maxaa kuu sugnaaday muuriqan xaalaad caleen bixinaysoo weli iska cagaaran tahay maxaa kuu sugnaaday wax dhacayba miyaanad ogeyn yaa caleentani maxay tahay kaannaka lam tajza cala bni tariifi waxaabaad moodaa inaad tariif in la dilay inaanad kaba argagixin baa la moodaa waa yaabe argagaxa daranee ku sugan daraaddeed ayay la wareersan tahoo geedku wax lala khitaaboo loo yeedho inaanu ahayn arrinka noocaasi wareerka daraaddii argagaxa u keenay baa arrinkaasi ka qarsooma waa liltaxayuri waaltadajur taxayurka iyo tadajurkaana ama waxaa keensanaya xubbi ama waxaa keensanaya fazac mid kalea wuxuu yidhi yaa leylu tulta fahal maata saxar am istaxaalat shamsuhu ila alqamar wuxuu yidhi habeenow waad dheeraataye miyaa soo dhowaadkii dhintay soo dhowaadkii miyuu dhintayoo bakhtiyey am istaxaalat shamsuhu ila alqamar mise waxay isu beddeshay qorraxdiisii ka dambayn jirtay ee marka dambe iman jirtay ee soo bixi jirtay dayax bay noqotay maxaa isbeddeley habeenku dheeraa taxayur baa ku sugan iyo tadajur wa yaksuru haada fii nidaa'i alatlaali waalmataayaa wa naxwiha waa ku bataa kani oo taxayurkiiyo tadajurka ahi fii nidaa'i alatlaali meelaha degellada ah ama jabadada ah yeedhista loo yeedhayo waalmataayaa iyo gaadiidka sida awrta la fuulo ama markaa farasyada iyo wixii la mida ah, yeedhista loo yeedhayo waa ku badataa wa naxwiha iyo ashyaada la midka macnaha kale afraadee loo isticmaalo marka siiqada nidaa ay ka baxdo macnihii nidaaga ahaa ee asalka ahaa waxaa ka mid ah wataxasuri watawajuc tiiraanyo wax laga tiiraanyoonayo laga qoomamoonayo iyo xanuunsad wax laga xanuunsanayo ka qowlihi sida shaacirkii hadalkuu yidhi waxaa la odhan jiray alxusayn ibnu mutayr baa la odhan jiraye ayaa qabra macnin kayfa waarayta juudahu waqad kaana minhu albaru waalbaxru mutraca nin la yidhaahdo macni bnu zaa'id oo deeqsi ahaa baa jiray ninka macnu bnu zaa'ida waxau ahaa ragga aadka u deeqsiyada ah ee deeqda badan ayuu ka mid ahaa waxaanu ahaa waali oo gobollada qaarkood ayuu markaa ka ahaa barasab ka ahaa deeqdana aad iyo aad baa loogu sheegay niman khawaarij oo u ciil cunay ayaa markii dambe si kiila ah oo shirqoole ku dilay isagoo istoobaaya ayuunbay markaa waxa weeye ay markaa dileen alxusayn ibnu mutayr ninkaa shaacirka ah baa gabay baroordiiqoo dheer buu ka tiriyey oo aad u ammaanayo mawdicu shaahid buu hadda ku kaaftoomay wuxuu yidhi ayaa qabra macnin macni ninka la yhaha waa macni ibnu zaa'ide e qabrigiisiiyow xabaashii lagu aasayow xawaalkii lagu aasow kayfa waarayta juudahu sidaad u qarisay deeqdiisii aad u qarisay waqad kaana walxaal qad kaana uu ahaa minhu isaga xaggiisa albarru barriga iyo walbaxru badduba mutracan ay mutracayni asalku ahaa qaar laga buuxiyey marka asalku wuxuu ka dhignaa albaru mutracan walbaxru mutracan saasoo kale u ka dhignaa haddii labada la ysku darayana mutracayni in la yidhaahdo ba ansab ahayd wuxuu u jeedaa macni qabrigii lagu aasow ninkani waa nin cadiim oo weyn oo aad u deeq badnaaye deeqdiisana berrigiiyo baddaba way buuxisay siduu wax u deeqayey sidee markaa waxaa berriga iyo baddaba buuxiyey qabrigaagan yari sidaad u qarisa ma wax berriga iyo baddaba buuxinayaad adigu qarin kartaa adoo saddex dhundhun gebigaaguba ah yeedhista ugu yeedhaayo wuxuu u jeedaa waa liltaxasuri watawajuc yacni wuxuu u jeedaa tiiraanyo uu ka tiraanyoonayo oo uu ka xanuunsanayo marka nooc qoomama' baa ku jirta oo laga murugoonayo wuxuu yidhi waqad kaana minhu albarru waalbaxru mutracan mutracan bimacnaa utrica waa laga buuxiyaa loo jeedaa waxaa la mida noocaas taxasurka looga jeedo iyo tiiraanyada xagga qur'aanka haddaynu ka tusaalayno qawluhu tacaalaa xikaayatan can ilkaafiri hadalka uu allah ka odhanaayo markuu ka xikaayoonayo tiraanyada gaalku tiiraanyoonayo aakhiro yaa laytanii kuntu turaaba yaa laytanii jeclaan lahaaya kuntu turaaba inaan ciid noqdo jeclaan lahaaya waxay ku dhisantay taasi in la yidhaahdo yaada wax looga jeedaa linnidaa oo munaadihii baa xadfanoo la qadarayaa calaa qawlin ayaa qawmi tolkayow laytanii kuntu turaaba waxay noqonaysaa markaa nidaagaa in looga jeedo litaxasur in looga jeedo laakiin haddii la yidhaahdo yaadu xarfu tanbiih baa hadda loo jeedaa ee nidaa ma aha ma noqonayso baabkan macnaha shanaad ee loo isticmaalo waxaa ka mida ah, watadakur xasuusad wax la xasuustaa ka mid a ah ayaa manzilay salma salaamun calaykumaa hal ilasmunu allaatii madayna rawaajicu wuxuu yidhi ayaa mansilay salma salmo gabadha la yidhaahdo labadeedii guriyow labadeedii guriyow salaamun calaykumaa guryihii buu intuu u yeedho uu salaamayaa halil ilasmunu allaatii madayna rawaajicu wakhtiyadii tegay ma yihiin qaar soo noqonayaan agee ku soo noqonayaan in badanoo ka mida culammada balaaqadu waxay u soo naqliyaan sidan ayaa mansilay salmaa laakiin asalka gabayga waxaa leh durrumma ninkii la odhan jiray ee shaacirka ahaa ayaa leh sawaabkiisuna wuxuu ahaa ayaa mansilatay mayin salaamun calaykumaa hal ilasmunu laatii madayna rawaajicu isagu markaa waxaa weeye gabadhii had iyo jeer uu gabayadii isa ku soo dari jiray waxay ahayd mayi baa la odhan jiray alka salma beddelkeeda mayin ayay ahayd a mayin saasuu diiwaankiisa ugu sugan yahay marka wuxuu leeyahay amanzilatay mayin markuu leeyahay salaamun calaykuma waa tadakur buu u jeedaa bay yidhaahdeen oo wuxuu xasuusanayaa dee markay meeshaa ku sugnayd labadaa guri iyo meeshaa markay ku sugnayd ayuu xasuusanayaa marka kaannahu iminka ay ku sugan tahay dabeedna waaba kan is-ilaawe salaamun calaykumaa leh ee amaakintii salaamaya wagayru talabiyi yakunu bitacajubi waalqasami wa siyaqi alcuquudi kabictu bictu washtaraytu wa bigayri dalik waxaynu soo aragnay kalaamka in loo qaybiyo aya kalaamin noocu doonaba ha noqdee khabar iyo inshaa inshaagiina waxaa loo qaybiyaa laba qaybood oo talabiyun iyo ghayru talabiyin dalabigiina wuxuu inooga sheegay shan nooc shantii noocna waa inoo soo sharxay alamru iyo annahyu iyo alistifhaamu iyo altamanii iyo annidaa hayru dalabiyi baa hadhay hayru dalabigii waa ijmaalinayaan mashaayikhdiioo ma sharxayaan sababtana waa caddaynayaan waxay yidhahdeen wa hayru dalabiyi inshaagaan dalabiga ahayne dalabka loo nisbaynin ee dalabka ka madhan yakuunu bitacajubi wuxuu ku dhacaa oo ku xasilaa tacajub la yaabitaan wax lala yaabayo waalqasami wuxuu ku xasilaa dhaar wa siyaqi wuxuu ku xasilaa wuxuu ku sugan yahay odhaahyadii guntinaha marka mucaamalaadka la guntaayo hadday bayc tahay iyo hadday nikaax tahay iyo wax la mida ka bictu sida waa iibiyey iyo washtaraytu waa iibsaday wa yakuunu bigayri daalika ashyaadaa waxaan ahayna waa ku sugnaadaa inshaaga khayru talabiga ahi faskhiyadaa soo gelayo wax la fasakhayo ama xalliyada wax la furayo sida talaaqii oo kale ila nikaaxi waa caqdi oo waxbaa la guntayaa talaaqina waa xalli oo waxbaa la furayaa waa inshaa ghayru talabi ah nikaaxii marka la guntayo waa inshaa ghayru talabi ah tacajubkii isaguna waa inshaa ghayru talabi ah tacajubka waxaa lagaga hadlaa fi cilmi naxwi oo laba siiqaa asaloo naxwaha lagu baabaystaa siiqooyin badan oo kale oo ku dhaco aan qiyaasi ahaynna waa jiraan oo aan mudawabkii naxwaha lagu baabaysan jiray ahayn maa afcalahu iyo afcil bihi waa laba siiqoo tacajub ah waana nooca markaa sida badan naxwaha lagaga warramo siiqooyin badanoo kale oo tacajubka loo isticmaalaana waa jiraan sida lilaahi darruhu farisa sida subxaana allah in tacajub loo yidhaahdo ama allahu akbar tacajub in loo yidhaahdo subxaana allahi ina almu'mina laa yanjusu litacajub baa subxaana allah loo yidhi kayfa takfuruuna billaahi waa litacajub qasamka laftiisa waa lagaga hadlaa fii cilmi naxwi qasamkina waxa uu leeyahay muqsamun bihi yacni waxa weeye mid lagu dhaaranayo iyo wax dhaartu u dhacayso ama lagaga jawaabayo adawaad qasam loo isticmaalana waa jiraan waawga iyo ba'd iyo ta'du ay yihiin kuwa qiyaasiga la yaqaan siiqooyin kaleoo macno qasam lehina waa jiraan jawaabaha lafteeda waa ka hadlaan culammadu jawaabulqasam qur'aankana waxaa ku soo arooray qasamo badan baa ku soo arooray ilaa uu ka qoray alcallaamatu lqayim kitaab weyn oo mujalladu ka allifay aymaanu lqur'aan dhaaraha qur'aanka kitaab mujalladu kaga warramayaa dhaaraha qur'aanka ku yimi iyo waxyaalaha ku tacalluqa wa anwaacu linshaai ghayru talabiyi noocyada inshaagee aan talabiga ahayni laysat min mabaaxisi cilmi almacaanii kama mid aha masaa'isha lagaga hadlo cilmulmacaaniga ee lagu baxsiye lagaga hadlo kama mid aha falidaa darabnaa safxan canha sidaas aawadeed ayaan uga jeesannay oo isaga dhaafnay yacnii iska daynay xaalaannu ka jeesanaynay mashaayikhdu waxay tilmaamayaan kitaabka allifay duruusu lbalaaga raximana allahu wa iyaahum inshaaga khayru talabiga ah asal uma aha in lagaga hadlo cilmu lmacaani waayo cilmu lmacaani aad uguma tacalluqo masaa'ishaas waayo asaalatan siiqooyinkoodu waxay ahayd asal ahaan khabar laakiin macnaha looga jeedo ayaa noqonaya macno inshaa noqonaya marka culummaha kale ayaa lagu baxsiyaa lagaga hadlaa marka maadaama baabkan aanu asal ku ahayn macnayaal badan oo kala duduwanoo iskhilaafaya oo in la caddeeyo u baahan mar sidan buu ku imanayaa mar sidan buu ku imanayaa mar sidan buu ku imanayaa in la yidhaahdo macaani u baahanna aynay ku sugnayn waxay markaa mashaayikhdu yidhaahdeen waa iska dhaafnay waxay noqonaysaa cilmiyada kale lagaga hadlo sida cilmu naxwi ama waxa weeye filfiqhi ama marka waxa weeye culumta kale la midka ah ee lagu baxsiye lagaga hadlo ayaa markaa loo doonanayo ee waxa u sii khaasnimada badan baabkan ayaa hadalka inay u sii badiyaan ay mashaayikhdu doonayaan sidaas aawadeed waxay uga jeedaan funuunta kale ha loo doonto wixii looga baahdo halkaas waxaa inoogu dhammaaday baabkii koowaad ayaa inoogu dhammaaday albaabu athaani fi aldikri waalxadf baabka labaad wuxuu ku saabsan yahay sheegista iyo sheegisla'aanta ayuu ku saabsan yahay cilmulmacaani qaybta ku saabsani waxay ka kooban tahay siddeed baab iyo khaatimay ka kooban tahay calaa xasabi alkitaab baabkii labaad baynu joognaa mu'allifiintu waxay yidhaahdeen raximahum ullah idaa uriida ifaadatu saamici xukman fa ayu lafdin marka la doono ifaadatu saamici ka maqlaaya in loo faa'iideeyo xukman xukum loo faa'iideeyo fa ayu lafdin eray kastooo yadullu ku tusinaaya ay huwa lafdigu calaa macnan macno ku tusinaya macnahaasoo fiihi isaga ku sugan lafdiga ku tusinaya fal aslu dikru asalku waa in la sheego lafdigaas wa ayu lafdin eray kastooo culima la gartay min alkalaami hadalka laga gartay lidalaalati baaqiihi calayhi intiisa kale inay ku tusinayso daraaddeed loo gartay fal aslu xadfu asalku waa in la jaro oo aan la sheegin ee la gooyo ayaa asala wa idaa tacaarada haadaani alaslaani markay iscaaridaan oo iska hor yimaadaan labadaa asal falaa yucdalu can muqtadaa axadihimaa ilaa muqtada alaakhari ila lidaacin falaa yucdalu laga weecan maayo can muqhtadaa axadihimaa labada midkood waxa uu keensanaayo oo ama sheegista ah ama sheegis la'aanta ah lagama weecanayo ilaa muqhtada alaakhari ka kale wuxuu keensanayo loo weecan maayo ilaa lidaacin wax sababay oo keensaday mooyaane oo sidaa u yeedhay mooyaane si kale looguma weecanayo sida kale baabku wuxuu ku saabsan yahay sheegista iyo sheegisla'aanta sheegista iyo sheegisla'aantaasina waxay ku saabsan tahay xaggii musnadka iyo xaggii musnadu ilayhiga iyo xaggii mutacallaqaadka mid weliba waa soo geliyaan oo waxaa jira musnad iyo musnadu ilayhi mid xukunka isaga loo nisbaynaayo loo tiirinayo loo isnaadinayo oo waa kii wax ka dhaceen ama wax ku sifaysnaa horaynu u soo aragnay musnadu ilayhiga iyo tacriifkiisa iyo musnadka iyo tacriifkiisa marka laga hadlaayo dikriga iyo xadfiga waa soo gelaya kii musnadka ahaa in la sheego iyo in la xadfo kii musnadu ilayhigaa ah in la sheego iyo in la xadfo iyaduna waa soo gelaysa mutacallaqaadkii labadaba ku tacalluqayeyna waa soo gelayaan oo ilaa mafaaciishii ilaa darafyadii ilaa sifadii ilaa xaalkii kullu daalika waa soo gelayaan ilaa rawaabitii wax isku xidhaysay marka baabkani wuxuu ku saabsan yahay ka la sheegay maxaa loo sheegay ka la sheegi waayee la gooyey maxaa loo gooyoo loo sheegi waayey luqada carbeed waxaa jira marar badan oo la odhanaayo eraygaas in la xadfaa waa waajibulxadfi ama waa jaa'isulxadfi mar buu wuxuu noqonayaa in la sheegaaba inaanay bannaanayn oo waajibulxadfi uu yahay oo in la gooya ay laasim tahay marbuu wuxuu noqonayaa jaa'isulxadfioo in la gooyaa ay bannaan tahay in la sheegaana ay bannaan tahay marka xaalaadka in la sheegaana ay bannaan tahay in la gooyaana ay bannaan tahay maxaa haddii la gooyo loo gooyey haddii la sheego se maxaa loo sheegay ila labaduba bannaane markanuu waajibulxadfiga noqonaayo tacliilkii waa sahlan yahayoo dee sidaasuu waajibulxadfi u noqdaa la odhanayaa iyada lafteeda waa la isweydiiyaa xaalaadka qaarkood mubtadihii waa waajibulxadfi khabarkii wakhtiyada qaarkood buu yahay waajibulxadfioo in la gooyaa ay laazim tahay waatii cilmiga naxwaha ku aragteen mubtaduhu lix xaaladood inuu yahay waajibulxadfi khabarkuna afar xaaladood inuu yahay waajibulxadfi bimacnaa in la sheegaa midnaba xaaladaha ma bannaana dikrigooduba markaa jaa'is xaaladda maaha laa siyamaa zaydun wasaqiyan lakumu famaa bikum min nicmati nactun qutic maqsuusu bi'sa aw nicim fii dimmatii sabrun jamiilun dikru mubtadaa qutic labadaa bayd baa kulminaya lixda suuro ee uu mubtaduhu yahay waajibulxadfi oo in la sheegaa aynay bannaanayn khabarkii laftiisu afar xaaladood buu ahaa waajibulxadfi oo in la sheegaa aynay bannaanayn faacilka laftiisu suwar buu markaa waajibulxadfi yahay oo in la sheega aynay bannaanayn cabdulhaadi alibiyaari bayd buu ku kulmiyey afar suuro oo faacilku uu yahay waajibulxadfi uu yahay wa xadfu faacilan aydan fii niyaabati tacajubin masdarin tafriiqihim sabata yacni waxaa weeye marka niyaaba jirto oo faacilkii la xadfay oo mafcuul ama wax kale laga naa'ib yeelay xaalkaasoo kale waa kow tacajub markay tahay iyaduna waa laba masdar mafcuulkiisi loo idaafeeyey hadday tahay iyaduna waa saddex istisnaagii mufaraqa ahaa maa qaama ilaa zaydun sujaaci isagu waa ka sii badiyaayoo xaashiyadiisa qadriga oo idinka ku arkay nadmi dheer oo uu xoogaa farabadiyey toddoba suura inuu sheegaayo inuu faacilku noqdo waajibulxadfi caamilkii laftiisu mafcuulka ku camalfalayey wakhtiyada qaarkood buu yahay waajibulxadfi wujuubu xadfi caamili lmafcuuli bih fii sabcati min almawaadici almasal wa shibhihi waalikhtisaasi wannida taxdiirin iqra wa ishtiqaalin can camal asalka nadmiga waxaa iskale moxamed cali ibnu xusayn almaaliki oo isagu lix suuruu nadmiyey kamaa fii kutubihi oo isagu fii sittatin buu yidhi dabaed markaa cid ka dambaysay ayaa suuro toddobaad inuu ka tegay u arkay dabeedna markaasay beddeleen halkuu fii sittatin yidhi dabeedna fii sabcatin bay yidhaahdeen tii kalena markaa waxa weeye waa ku dareen intay markaa eh, iqraaga iyo nidaaga iyo ay markaa hamsooyinkii ka xadfeen ayay markaa ku dareen marka calaa kulli xaal waxyaalahaas aynu sheegayna waa tusaalayaal waxaa la xadfayaa mar wuxuu noqon karaa eh, musnadu ilahiguu noqon karaa ama faacil ha noqdo ama mubtada ha noqdee iyo wax la midee eh. mar wuxuu noqon karaa musnad ku noqon karaa ama khabarka ha noqdo ama markaa ficilka ha noqdo yacni ku doonaba markaa u dhacee mar wuxuu noqon karaa mutacallaqaad ku noqon karaa oo mafaaciishaa la xadfi karaa sifadaa la xadfi karaa xaalkaa la xadfi karaa waxaa la xadfi karaa mutacallaqaadkii uu ku tacalluqayey xarafyadaa la xadfi karaa xaraf oo mawaadicda qaarkood dee xaraf la gooyaa la jaraa markaasaa laha xaraf baa maqan ama qiyaasan ha loo xadfo ama samaacan ha loo xadfo naqlan wa fii anna wa an yatariduu maca amni labsin ka cajibtu an yadu ay min an yadu xarfu jarkii baa la xadfay mar waxaa la xadfaa mudaaf wamaa yali lmudaafa ya'ti khalafa canhu fi lciraabi ida maa xudifa mar waxaa la xadfaa mudaafu ilayhi mar waxaa la xadfaa laba mudaaf mar waxaa la xadfaa damiir baa la xadfaa damiir ayaa la xadfaa tanwiinta waa ta laynoo sheegay inay markaa waxaa weeye tanwiintu wakhtiyada qaarkood ay ciwad noqoto mar waa ciwad can can ismin mar bay waxa weeye magac markaa ay ka naa'ib tahay mar bay damiir marka waxa weeye markaa ka ciwad tahay mar bay waxa weeye ka ciwad tahay jumlo ay ka ciwad tahay oo jumladii loo idaafayn lahaa ayaa inta la gooyey tanwiinta laga ciwad yeelay tanwiintii baa laga ciwad yeelay waa ciwadun can jumla yaa yaaulmutakalimka marar badanoo la xadfo waynu aragnay qur'aankaabay dee ku badan tahay farhabuun nuunkan hoos dhigan waa nuunulwiqaaya ila waxaa qoran farhabuuni nuunulwiqaayaha waxaa loo keenay yaa-ulmutakalim baa markaa gashay ficilkan dabadeedna markaa sidaasaa loo keenay nuunulwiqaaya loo keenay yaa-ulmutakalimkii waa la jaray farhabuun waa ku badan tahay qur'aanka mawaadicda markaa yaa-ulmutakalim la jaray marka luqada carbeed waxaa lagu yaqaanaa shaygii la garanaayo waa la xadfaa imaa wujuuban wa imaa jawaazan wa maa yuclamu jaa'izun kamaa taquulu zaydun bacda man cindakuma wixii la garanaayo in la xadfaa oo la gooyaa waa bannaan tahay kamaa taquulu zaydun bacda man cindakuma sidaad odhanayso zaydun bacda man cindakuma man cindakumaa markaad tidhaahdo waxaa lagugu jawaabayaa zaydun zayduntaas waxay noqonaysaa ay cindanaa zaydun agtayada waxaa ku sugan zayd laakiin cindanaa zaydun lama odhan waxaa lagaga kaaftoomay qariinada su'aasha ayaa lagaga kaaftoomay oo qariinada daalli u ah in halkan ay ka maqan tahay cindanaa oo waatay culammadu yidhahdaan su'aalu mucaadun fi ljawaab su'aashu waa mid jawaabta lagu soo celinayo marka mashaayikhdu waxay sheegeen raximahumullah ruuxu markuu doonaayo ruuxa hadalka maqlaya inuu xukum u faa'iideeyo oo ifaadatu xukmin uu rabo waa faa'iidatulkhabarkii eray kastoo macnaha xukunka ku tusinaya asalku wuxuu yahay in la sheego oo aan la goyn ila ifaadatu xukmin buu rabaaya kaasi waa asale qabo eray kasta oo macnihiisa laga gartay hadalka la sheegay siyaaqiisa laga garto qariinadu ay ku tusinaysana asalku waa in la gooyo aan la sheegin oo muxuu asalku u noqday in la gooyo dee marba haddii la yska garanaayo oo hadalka kale laga gartay iyadoo hadalkii kale laga gartay in layska sheegaa waa tatwiilun bilaa faa'ida waa dheerayn hadalka la dheeraynayo oo la tarminayo oo aan faa'ida ku jirin tarminta hadalka la tarminayo la badinayana dee mar haddaynay faa'iida ku jirin dee waa laga fiican yahay marka asalku wuxuu yahay marba haddii layska garanaayo siyaaqa kale laga gartay in layska dhaafo waa laba asal oo iska hor jeeda oo midna wuxuu keensanayaa sheegis la sheegaayo midna wuxuu keensanayaa goyn la goynaayo labadii asal markay iscaaridaan mid siduu keensanayay in laga tago ka kale siduu keensanayay la qaataa waa inay sabab yeelataa si aynay uga dhalan tarjiixun bilaa murajix laba shay oo isku midoo iska hor jeeda oo midna uu si keensanaayo midna lidkiisa keensanayo kaad ka tagtay maxaad uga tagtaa la odhanayaa kaasi wuxuu keensanayay maxaad uga tagtay kan kalese maxaad u qaadatay sabab saa'ikh ka dhigaysa waa in la helaa oo kaana aad uga tagtay muqtadihiisa wuxuu keensanayay siduu wuxuu keensanaya aad uga tagtay kan kalena aad u qaadatay haddii kale waxay noqonaysaa tarjiix bilaa murajix inaad iska arjaxday iyadoo wax kale arjaxaya aanu jirin taasina waxay noqonaysaa taxakum wataxakumu mamquut iska maroorsi wax layska xukumaayo jujumaati lagu xukumayay noqonaysaa haddii kale taasina mid fiican maaha wax caqligala oo macquula waa in markaa loo sheegaa taasaa keensatay in la sheego sidaasaa loo sheegay sababtaasaa keensatay in la sheegi waayo sidaasaa loo sheegi waayo marka maadaama labada asal kii la arjaxayaaba u baahan yahay murajix waxaa loo baahanayaa bal asbaabta iyo dawaacida wax kala arjaxda in la aqoonsadaa loo baahanaya ila siduu keensanaayey inaad wax ku xukuntaa ma dhici karto haddaanaad garanayn alxukmu cala shayi farcun can tasawuri xukunka shay markaa la xukumaa wuxuu farac ka yahoo ka dhalanayaa garashada isaga la garanaayo asbaabtu maadaama ay tahay wax keensanaya tarjiix mid la arjaxaayo markaad mid arjaxaysana sabab lagaaga baahan yahay maqbuul ah dee asbaabtii waa in la aqoonsadaa haddii aan la aqoonsanoo la garan in la yidhaahdo sidaasaa sababtaasi keensatay lama odhan karo idan asbaabtii waa in la aqoonsadaa dawaacida keensanaysa xadfiga ama dikrigu waa maxay waxay mu'allifiintu yidhahdaan raximahumullah idaa uriida haddii la doono ifaadatu saamici kii maqlaayay in loo faa'iideeyo xukman xukm loo faa'iideeyo waa faa'idatu alkhabar fa ayu lafdin eray kastoo yadullu ku tusinaya ay huwa lafdigu calaa macnan macno ku tusinaya macnahaasoo fiihi lafdiga ku sugan fal aslu asalku dikruhu waa sheegista la sheegaayo waa inaan la goyna la sheego wa ayu lafdin eray kastoo culima la ogaaday min alkalaami hadalka laga ogaaday siyaaqiisiyo taxiisa qaraa'intu ay ku tusinayso waxaa loogu ogaaday lidalaalati baaqihi calayhi inta kale hadalku inuu ku tusinaayo ayaa lagu ogaaday fal aslu asalku xadfuhu waa in la gooyo oo aan la sheegin waayo markaas in la sheegaa iyadoo la garanaayo waa tadwiilun bilaa faa'ida wa idaa tacaarada markay iscaaridaan oo iska hor yimaadaan way iska hor imanayaane haadaani alaslaani labadaa asal falaa yucdalu laga weecan maayo can muqtadaa axadihimaa labada midkood siduu keensaday laga weecan maayo ilaa muqtada al aakhari ka kale siduu keensaday oo xadfiga ama dikriga ah loo weecan maayo ilaa lidaacin wax u yeedhayo sababaya mooyaane yacnii sabab keensatayoo daaciya in la helo mooyaane mid siduu keensaday la qaadan maayo mid siduu keensadayna laga weecan maayo ee marka laga weecdo mid siduu keensado ka kale siduu keensaday loo weecdo daaci ama sabab baa keensatay maqbuul ah oo macquul ah idan asbaabta waa in la aqoonsadaa fa min dawaaci dikri sheegista la sheegaayo waxyaalaha keensanayee ayuu ka mid ahaaday ama musnadka la sheegaayo ama musnadu ilayhiga la sheegaayo ama mutacallaqaadkooda la sheegaayo kow ziyaadatu taqriiri sugista la sugayo in la kordhinayo iyo waliidaaxi caddaynta la caddaynaayo in la siyaadinayo la kordhinayo naxwu ulaa'ika calaa hudan min rabbihim ulaa'ika kuwaasi calaa hudan hanuun bay ku sugan yihiin hanuunkaasoo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaaday wa ulaa'ika kuwaasi hum ulmuflixuuna kuwa liibaana iyagun weeye waxay mashaayikhdu sheegayaan allah markuu yidhi ulaa'ika calaa hudan min rabbihim waxaynu garannay mu'miniintaasi inay hanuunsan yihiin oo hanuun ay ku sugan yihiin baynu garanay ismu ishaarihii waa la soo celiyo waxa haddana uu ilaahay yidhi wa ulaa'ika hum lmuflixuun laguma kaaftoomin in la yidhaahdo waa muflixuun ee ismu ishaarihii baa la soo ceshiy hadalka hore waa caddaynayey waana taqriirinayoo waa sugayey inay hanuun ku sugan yihiin hanuun inay ku sugan yihiin markii laynoo sheegayna inay liibaaneen lafteeda waa ka garanaynaa oo qariino ahaan waa laga fahmaya muflixuuna keliya haddii la odhan lahaana waa la garan lahaa inay liibaaneen laakiin maadaama haddana la yidhi wa ulaa'ika hum almuflixuun waxaa loo jeedaa siyaadatu liidaaxi waaltaqriir caddayntii baa la kordhinayaa iyo sugistii xukunkaa la sugaayey baa la siyaadinaya haddaan la sheegi lahayn taqriirkiiya yudaaxu waa jiri oo waa ku sugnaan lahaa oo muflixuuna haddii la lahaa ama almuflixuun ama hum muflixuun xukunkii wuxuu noqon lahaa xukun cad laakiin ulaa'ika maxaa loo soo ceshoo loo keenay haddana yaday caddahay baa la sii caddaynayaa marka nafsu liidaax wataqriir waa xaasil yadaan ismu ishaaraha la soo celin ayaa sugista iyo caddayntu xaasil tahay maxaa haddaa laga qaatay waxaa laga qaatay ziyaadat alidaaxi waltaqriir caddayntii iyo sugistii baa lasii kordhinayaa waa lasii adkaynayaa marka kordhin baa ku sugan caddayntii la kordhinaaye asalkii caddayntii iyo taqriirku waa xaasil oo waa jiraan ibnu cuthaymiin isagu wuxuu odhanayaa tacliiqiisa wa ulaa'ika hum almuflixuun haddaan laba sheegi lahayn waxaa laga garanayaa inta hore keliya ayaa laga garanayaa inay liibaaneenba marba hadday hanuun ku sugan yihiin hanuunkaasoo xagga rabbi ka yimi oo ka ahaaday muflixiin inay yihiinna hadalka horaaba laga garanaya marka jumladanoo dhan waxaa loo sheegay ziyaadat alidaax waltaqriir laakiin shuraaxda kale sidaa may marin in jumladoo dhan hadda looga jeedo ee ismu ishaaraha khusuuskiisa in loo jeedo ayay shuraaxda kale mareen taasi calaa kulli xaal waa ziyaadat taqriir walidaaxa laba wa qilatu siqati bilqariina sababta labaadee keensanaysa in la sheegaa waxay noqonaysaa kalsoonida lagu qabaa inay yar tahay bilqariinati amaaradda ama calaamadda kalsoonida lagu qabaa inay yar tahay lidacfihaa taagdarrada ay taag daran tahay daraaddeed aw dacfi fahmi saamic ama ka maqlaayo fahamkiisu inuu daciif yahay daraaddeed kalsoonida lagu qabaa qariinada inay yar tahay oo laba mid ay u yar tahay ama qariinadaa daata ahaanteeda daciifa ah ama saamica fahamkiisa daciif ah labada mid walba kalsoonida qariinada lagu qabaa way u yaraan kartaa naxwu zaydun nicma asadiiqu zaydun zayd ninka la yidhaahdo nicma asadiiqu saaxiib buu u wanaagsanaaday taquulu daalika sidaa waxaad odhanaysaa idaa sabaqa laka markuu kuu hormaro dikru zaydin sheegista zayd la sheegaayo oo hore aad u soo sheegtay wa taala cahdu saamici bihi uuna dheeraaday ruuxa maqlaya wakhtigii uu maqlay uu ku fogaaday oo dheeraaday oo hadal kale soo kala dhex galay aw dukira macahu ama waxa la sheegay kalaamun hadal baa la sheegay fii sha'ni hayrih wakhtigu maba dheeree laakiin hadal ruux kale la sheegayaa soo kala dhex galay markaasaa waxaa lays yidhi dee ruuxii ma fahmayo in hadalkan ammaanta ah iyo madxiga ah loola jeedo zayd oo ruuxii kale u qaadan karaa ama wakhtigii inay fogaatay daraaddeed waxaa laga yaabaa inaan u fahmin ka la ammaanayaa inuu zayd yahay markaasaa la tasriixiyey oo la sheegay zayd oo la yidhi zaydu nicma asadiiqu la yidhi sababta labaad ee keensanaysa musnadu ilayhiga in la sheego waxa ka mid a amaaradda ku tusinaysa musnadu ilayhiga ee lagu garanaayo ayaa waxaa dhici karta in lays yidhaahdo waa daciifa oo inaan la fahmin baa laga yaabaa in zayd loo jeedo ama ha loo fahmi waayo qariinadu inay daciifo tahay daat ahaanteeda ama ha loo fahmi waayo ruuxa lala hadlayaa inuu yahay ruux fahamkiisu aanu sarraynin oo xoogaa khafladu ku badan tahay dhoohnaantu ku badantay markaasaa waxaa la doonayaa in loo sheegoo loo tasriixiyo ka loo jeedaa kuu yahay waa sabab keensanaysa dikriga ama sheegista keensanaysa marka waa in la tasriixiyo lahaa zaydun nicma sadiiqu waa in la yidhahdaa saddex watacriidu bikhabaawati asaamic sabab kaleoo saddexaad waxay keensataa in la sheego musnadu ilayhiga sababtaa saddexaad waxa weeye in la sarbeebaayo ruuxa saamica ee dhegaysanayee hadalka maqlaya inaan fahmadiisu fiicnayn ou yahay ruux markaa qabi ah taasaa loo sarbeebaya markaasaa waxaa loola khitaabayaa ruuxa aan fiirada badnayn sida loola hadloo kalaa loola hadlaya naxwu camrun qaala kada fii jawaabi maadaa qaala camrun waa sida in la yidhaahdo camrun ninka camar la yidhahdaa qaala kadaa saasuu yidhi waxaana sidaa markaa la yidhi fii jawaabi maadaa qaala camrun jawaabta laga jawaabayo maadaa qaala camrun muxuu yidhi camar iyadoo su'aashaa la isweydiiyo la yidhi camar muxuu yidhi ayaa waxaa lagu jawaabay camrun qaala kadaa camar sidaasuu yidhi maadaama su'aal ay ahayd asalku wuxuu ahaa in laga kaaftoomo maadaa qaala camrun markii la yidhi in la yidhahdo qaala kada wa kada ama la yidhahdo kada xataa qaalo laga tago waayo qaacidadu maxay tahay alsu'aalu mucaadun fi ljawaab su'aashu waa mid jawaabta lagu soo celiyey wa fii jawaabi kayfa zaydun qul danif fa zaydun istughniya canhu id curif waa ibnu maalik odhanaya jawaabta laga jawaabayo siduu zayd yahay waxaad tidhaahdaa danif ninkaasi waa xanuunsanaya waa xanuunsanaya dhe waa mariid waa liitaa fa zaydun istughniya canhu id curif zayd waa laga maarmay oo hadalka laguma sheegayo oo lama odhanaayo zayd waa xanuunsanayaa la odhan haddii sidaa la yidhaahdo waxay noqonaysaa tacriid bikhabaawati saamic in loo sarbeebaayo dee waanad fahmayn haddaan ka tago zayd oo fadaanadaadu ashmaha mar hadday caynkaa yadaa tahayna dee waxaad u baahan tahay far waaweyn inaan kuugu qoro kaannahu inaad saa u sarbeebaayo afar macnaha afraad wa tasjiilu cala asaamic sababta afraad ee keensanaysa in la sheegaa waa in lagu sajilaayo lagu qoraayo kii saamic ahaa ee maqlaayey la doonaayo xukunkaa in lagu sugo oo lagu qoro xataa laa yata'ataa lahu alinkaar si aanu ugu suuroobin wax dafiraad la yidhaahda aynay ugu suuroobin kamaa idaa qaala alxaakimu waa sida hadduu yidhaahdo ninkii qaadiga ahaa lishaahidin mid markhaati kacaya ayuu wuxuu ku yidhi oo dhacdo ka markhaati kacaya hal aqarra zaydun haadaa bianna calayhi kada hal aqarra zaydun miyuu qiray zayd oo haadaa kan ahi zaydka oo kan ahi bianna calayhi kada inay sidaasi ku sugan tahay xaqaa in lagu leeyahay miyuu qiray haadaadu waa ismu ishaare zayd lagu ishaarayo adkayn looga sii jeedo hadalka lagu akidayo fa yaquulu wuxuu odhanayaa kii markhaati kacayey markii hore lishaahidin buu ku yidhi waa kuu nakireeyey markii dambena ashaahidu buu yidhi waa isla shaahidkii waa cahdi dikri uu inoo iman doonaaye in sha allah nacam haa zaydun haada aqarra bianna calayhi kada haa zayd oo kan ahi waa qiray in xaqaa lagu leeyahay wuu qiray daacigan ama sababtani waxay tahay waa atasjiil cala asaamic attasjiil cala saamicna waxaa loo jeedaa ruux baa lagu markhaati kacayaa markhaati baa lagu furayaa markhaatigii marka lagu furaayo qaadigii waa inuu markaa markhaatiga hadal sariixa oo cad u ku weydiiyaa si hadhow doodi aynay uga iman ama dafiraadii aynay uga iman masale markhaatigii baa wuxuu yidhi arrinkaa waxaan ka markhaati kacayaa inuu qirtay waa inuu caddeeyaa ka qirtay inuu zayd yahay waa inuu weliba yidhaahdaa zaydkoo kan ah xaakiimkii baa weydiinaya hal aqarra zaydun haadaa ilaa hadduu yidhaahdo zayd waa qirtay arrinkaas hadhow marka markhaatigu iska tago waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo cidaan aniga ahayn buu igu xukumo ninka shaahidkii wuxuu u fahmay zayd kaluu u fahmo zaydku aniga ma ahayn oy rag badan baa zayd la yidhaahdaa marka mana odhan war ninkan ku hor joogaa miyuu arrinkaa qirtay ee hebel ahi si waxa weeye waddada looga awdo hadhow inkaar inuu ka yimaado waa in la sameeya tasjiil cala asaamic tasjiil cala saamicna waxaa loo jeedaa kitaabatu lxukmi calayhi bayna yaday alxaakim xukunkii in lagu qoraayo xaakimka hortiis haddii kaloo aan sidaa loo bayaamin waxaa dhici karta inuu yidhaahdo ninka la sheegaaye aniga ma ahayne markhaatigu sheegaayo sayid faarax buu ahaa aniga ma ahayn anna waxaan uga hadli waayey marba haddaanu odhan yacni magacaygoo saddexanna aanu sheegin aanu odhan saydkoo kan ana aanu odhan dee waxaan isiri kuma khuseeyaba sidaan uga hadli waaya saasay ahayd faa'iidadaasna waxay keensanaysaa in la sheegay keensanaysa sababta shanaad iyaduna keensanaysa in la sheegaa waxay tahay watacajubu waa la yaabitaan lala yaabay arrinkaas idaa kaana alxukmu waa hadduu xukunku yahay ghariiban mid ghariiba yahay mid lala yaabayo isagoo kale aan loo baran naxwu caliyu ninka cali la yidhaahdaa yuqaawimu alasad libaaxa waa u beegtoomaa libaaxa waa u beegtooma hadduu doono intuu cunaha qabto ayaa markaa libaaxu sidaa ku bakhtiya waa arrin ghariib oo la yaab leh inuu nin libaax la dagaalamo xabad halkaa aanu kaga ridine oo waxa weeye markaa ay yacni markaa dagaalamaan libaaxii ou libaaxi iska celiyo ama cunaha ku dhego ama markaysa markaa waxaa tooriha u geliyo markaa dhuunteed markaa dabeedna arrinku waa la yaab buu leeyihi marka magaciisa waa la sheegaya waa arrin ghariib ah caliyun waa in la yidhahdaa yuqawim alasad libaaxa waa u beegtoomaa waayo xukunkaa ghariib ah mar hadduu ghariib yahay wuxuu keensanayaa dikri la sheego musnadu ilayhiga la sheego ayuu keensanaya taquulu daalika waxaad sidaa odhanaysaa maca sabqi dikrihi iyadoo sheegista cali la sheegaya ay soo hormartay ilaa haddii in la sheegaa aynay soo hormarin laasim waxaa noqonaysa si loo garto ilaaba ilaa in la sheego laakiin iyadoo hore loo soo sheegay haddana magiciisii la soo celinayaa waxaa loo soo celinayaa ligharaabati alxukmi arrinkaas inuu ghariib yahay daraaddeed culammada balaaqada qaarkood xukunkaa ghariibkee lala yaabaayo waxay u tusaaleeyeen masalan ninbaa wuxuu yidhi khataba alyawma masruurin lixaddaa'u khudbatan casmaa asarat iljamaahiir wa aharat fii cawaatifihim ta'hiiran cadiiman maantay jimco ahayd ninka masruur la yidhaahdee kabatolaha ah ayaa khudbad cajaa'iba khudbadeeyey khudbaddaa cajaa'ibka ahoo asarat iljamaahiir jamaahiirtii farax gelisay wa aharat fii cawaatifihim caatifooyinkoodiina saamaysay ta'siiran cadiiman dee khudbadda la yaab kale waxaa laga filayaa dee caalim weyn baa laga filayaa kabatole lagama filayo kabatolou caali waa noqon karaa yaa markaasaa ninkii arrinkaa loo sheegaa wuxuu yidhi amasruurilxaddaa huwa aladii khataba hadii alkhutba marka magaciisii intuu sheegay wuxu uhi amasruurilxaddaa huwa aladii khataba hadii alkhudbata alcasmaa marka magicii waa horaa loo soo sheegay maxaa magacan haddana loo sheegayaa arrinkaa gariib ah war ma ninkii masruur la odhan jiray ee kabatolaha ahaa baa khudbaddaa cajaa'ibkaa ah maanta jumcadii ku khudbadeeyey gharaabada xukunkaasi ghariibka yahay daraaddeed baa keensanaysaa musnadu ilayhiga iyadoo la soo sheegoo layska garanaayo haddana in dikrigiisa lagu soo celiyo marka laisweydiinayo marka xukunku hadduu ghariib yahay ou yahay mid lala yaabayo laftiisa waa dhacdaa musnadu ilayhiga ilaaba ilaa in la sheego lix waaltacdiimu waalihaana sababta kale keensanaysaa waxay tahay weynayn la weynaynaayo cid ama dullayn cid la dullaynaayo hoos loo dhigayo idaa kaana allafdu yufiidu daalik hadduu eraygu yahay mid faa'iidaynaya kaas oo tacdiimka ama ihaanada ah madkuurka la soo sheegay ka an yas'alaka waa sida inuu ku weydiiyo saa'ilu mid ku weydiiyey hal rajaca alqaa'idu ninkii hogaamiyaha ahaa ma soo noqday fa taquulu waxaad odhanaysaa rajaca almansuuru kii loo guuleeyey waa soo noqday qaa'idkii wuu guulaystay markanoo kale tacdiim baa loo sheegayaa waxaa ku fillayd inu yidhaha rajaca waa soo noqda laakiin maadaama uu doonaayo inuu tacdiimiyo weyneeyo wasfigan lagu sifaynaayo saasuu u sheegay rajaca almansuuru kii loo guuleeyey waa soo noqday ama rajaca ashujaacu geesigii waa soo noqday amaba waxaa la yidhi rajaca almahzuumu kii la jebiyey waa soo noqday ihaana markaa looga jeedaa ihaano ayaa looga jeeda oo isagoo kabna lulaya kabna laalaadinaya ayuu soo noqda waa lilihaana wakhtiyada qaarkoodna magaca la sheegayaa marna lilihaana waa noqdaa marna litacdiim waa noqdaa waxaa jiray nin la odhan jiray yasiir la odhan jiray magiciisi waa yasiir markaasaa ningebiyey markaasuu waa fadlu yasiirin filbilaadi yasiiru yaa yasiir fadligiisu filbilaadi yasiiru beledka waa ku soconaya magiciisuna waa yasiir fadligiina waxa weeye yacni wuxuu ku tilmaamay yasiiru ama yasiiru waa yaryahay fadliga yasiir filbilaadi yasiiru waa ku yaryahay marka eraygaa yasiir oo magiciisu uu yahay sheegista la sheegaayo nowcan maa waxa ku jirta ihaana ku jirta ihaano ayaa ku jirta saas aawadeed buu yasiir iyo yasiir isula doonta waxaana yidhaahdaan asmaadu waxay leedahay ama laqabyada iyo naanaysuhu dee waxay leeyihiin saamayn bay iska leeyihiinoo ruuxa markaa naanaystiisu waa ka muuqataa siduu shaacirka yidhi waqalla in absarat caynaaka daa laqabin ilaa wa macnaahu in fakarta fii laqabih waxay yaraatay buu yidhi inaad aragto mid naanays u saaxiiba in macnaha markaa naanaystaasi haddaad ka fakerto laqabkiisa inay kaaga muuqanayso aad ka arkaysa mooyaane bimacnaa laqabka wixii looga dhigay naanaysta looga dhigay way ku sugan tahay haddaad u fiirsato waad ka helaysa marka yasiir hadduu magaciisu yahay waxaa dhici karta dee inuu markaa fadligiisuna yasiir iska noqdo saasaa iska dhici karta beri baa xukuumaddii hore ee dhacday dhowr iyo siddeetankii ayaa waxaa jiray nin la odhan jiray amxaar magaaladan buu joogay markaa dad baa wax ka doonayey dadkii markay wax ka doonayeen ayaa hore markaa ninkii loo yaro waayey markaasaa nin wuxuu ihi waa ninka haddii la doonayo in wax laga helo magaca laga bedelo magaciis maxaa la yhaha amxaar baa la yidhahdaa yaa marka waxa weye waqalla in absarat caynaaka daa laqabin ilaa wa macnaahu in fakarta fii laqabih wuxuu inoo sheegay lix macne ayuu inoo sheegay culammada qaarkood macaani kalena waa sheegeen macaanidaa waxaa ka mid ah ataladud in la macaansanayo sheegista magaciisa la sheegaayo oo waxaa la yidhahdaa man axabba shayan aksara lahaja bihi ama aksara min dikrihi kii shay jeclaadaa xuska uu shaygaa xusayuu fara badiyaa uu ku dhadhabaa aad buu xusaa waa sababta keensatay shucarada qaarkood yacnii in loo nisbeeyeyba gabadhii ay caashaqeen siday ugu dhadhabayeen oo qaarkood lay sayir caza jamiilu busayna majnuunu leyla yadiibaaba loo nisbeeyeyba waa kusayru caza kusayrkii caza jamiilu busayna busayna waxa weeye waa gabadhii u jeclaaday mid baa wuxuu yidhi leylaaya minkunna am layla min albashari waa tajaahululcaarif billaahi yaa dabayaati alqaaci qulna lii alaylaaya minkunna am leyla min albashari marka am leyla min albashari inuu mar labaad magaca soo celiyo uma baahnayn oo hadalka horaa laga garan lahaa ama damiiru inuu celiyo ama damiirkaba iska daayo oo uu yidhaahdo laylaaya minkunna am hiya min albashari baa ku fillayd laakiin magaca wuxuu u soo labagooro celinayaa bay yidhaahdeen waa litaladud jeclaysi uu magaca jeclaysanayo macaansanayo waana usluubdan la yaqaan mutalabbi ninkii la odhan jiray shaacirka ahaa ayaa wuxuu ammaanay nin madaxa oo cadudu dawla la odhan jiray markaasuu baydka hore wuxuu ku tiriyey magacyadii lagu laqabi jiray markaasuu abaa shujaacin waa kunyadiis bifaarisin caduda dawlati fannaa khasro shaahinshaaha waa eray farisi ah shaahishaah oo ay u isticmaalaan boqorrada ay u isticmaalaan waa tii la diiday ee melikulmuluuk ku saabsanay waa mamnuuc waxaa intuu tiriyey ayuu dabeedna wuxuu yidhi asaamiyan lam tazidhu macrifatan wa inamaa laddatan dakarnaaha mawdicu shaahid waxaan u jeedaa beydkan ay dakartu asaamiyan magacyaan sheegay buu asaamiyan lam tazidhu macrifatan macrifo umay kordhin waa la yska garanayaa waa calam oo calam lama tacriifiyo sidiisuu markaa iska yahay mid macruufoo la yska garanayo uu yahay wa innamaa ladatan dakarnaaha macaansi la macaansanaya daraaddeed unbaannu u sheegnay wax kale umaanu sheegin waa litaladud macnayaasha kale loo isticmaalo dawaacida kale keensanaysa waxaa ka mid ah attabarruk in laga barakaysanaayo taasi waa sida adkaarta ama ducooyinka ama werdiyada waa lagu celcelinaya allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar maxaa saa loogu celcelinayaa waa tabarruk iyo tacabud nuskhada naaqisada kitaabku leeyahay qaybahan dawaaci dikriga waxay ka sheegeen marka khalalka ku sugan bay ka mid tahay noocyadan dambe hadda uu inoo tirinayo ee uu aad u badinayo ee tobanka nooc ka sheegayena afar qura ayay ka sheegeen marka ikhtisaar bay ku sameeyeen wa min dawaaci lxadfi in la gooyo oo aan la sheegin ama musnadka ama musnadu ilayhiga waxyaalaha keensanaya waxaa ka mid a ikhfaa'u lamri can hayri lmukhaatab in laga qarinayo arrinka ciddii lala hadlaayey cidaan ahayn laga qarinayo naxwu aqbala turiidu caliyan masalan waa sida inaad tidhaahdo aqbala waa soo qaabilay turiidu waxaad u jeeddaa caliyan cali baad u jeeddaa masalan tusaale ahaan tusaale ahaan baynu tusaalaynaynaa dawaacil xadfiga waxaa ka mida ah ikhfaa'u lamri can hayr lmukhaatab hadal baa waxaa la doonayaa inaan markaa ciddii afka lagu ballaadhin oo la sheegin baa la rabaa cid hadalka la fahmaysa ayaana loo sheegayaa ciddaasi way garanaysaa loo sheegayaa laakiin cidda kalea waxaa la doonayaa in laga qariyo markaasaa waxaa la yidhi aqbala waxaa loo jeedaa shakhsi mucayan cidda loo sheegayana waa garanaysa laakiin cid kalea laga qarinaya ama la yidhaahdo wuxuu yidhi saa iyo saas ruuxii aan ogaynaan garanayn wuxuu leeyahay waa kuma ka yidhi laakiin lama rabo inkaasi ogaado mar haddii la doonaayo cid in laga qariyo cid garanaysaana meesha ay joogto hadalkii la fahmaysaa siday ula fahmayaan unba loogu sheegayaa waxba shakhsigiina la sheegi maayo laba wa ta'ati alinkaari cinda alxaaja waxaa kaloo ka mida ah dawaacida keensanaysaa gooynta la gooyo musnadu ilayhiga inkirista uu inkirayo dafirayaa inay u suuroobi karto markuu u baahdo oo waxaanu shakhsiga u sheegayn wuxuu rabaa haddii hadhow xaaja ay keensato inuu hadalkaba dafiro u yidhahdo isaga ugama jeedin inuu odhan karu uga jeedaa ilaa hadduu magicii sheego u yidhahdo hebel baa caynkaas ah hadduu yidhaahdo hadhow ma inkiri karo dadna waa maqlayiin laakiin haddii la yidhahdo waa sida oo waa sida oo waa sida hadhow haddii la yidhahdo saaya saasuu iga yidhi waar isaga ma sheegay haa mid kalaan sheegay ama hebel baan sheegay naxwu waa sida inuu yidhahdo la'iimun khisiisun waa nin xun oo marka waxa weeye xun weeye lu'migu a diddulkariim waa ruux xun oo liita qisadu waa liidashada bacda dikri shaksin mucayanin shaksi mucayana markii la sheegay dabadeed ayuu wuxuu idhi la'iimun khisiisun waa ruux xun oo liita isaga afkiisa muu soo marin waa hebel hadhow hadday xaajadu keensato hadalku ku soo ururo waxaa dhici karta inuu inkiri karo ninbaa berigii hore yidhi bay yidhaahdeen waar tii horaa la qaatay buui xukuumaddaan u jeedin yacnii waxa weeye tan waxaa dhaanta tii ka horraysaa dhaanta xukuumaddii rayidka ahayd baa ka fiican buu u jeedi ee laga cabanayo markii la qabsaday wuxuu war laba dumaraan lahaayo tii dambea igu dhibaato badatay marka waxaan u jeeday tii horaa la qaatay waa ta'ati alinkaar sooma hadalkii markaa waxaweye ma bacdhabin wuxuuna uga jeeday inuu inkiro ficilanna markii dambe waa inkira saddex wa tanbiihu calaa tacayuni almaxduuf sababta kale ee saddexaadee keensanaysa in hadalkii aan lagu sheegin musnadu ilayhiga waxaa ka mida baraarujin la baraarujinayo calaa tacayuni almaxduuf ka la gooyey in layskaba garanayo uu mutacayin yahay oo ciddaa inuu yahay waaba layska garanayaaba isagu u tacayunayba cid kaleba kuma dhici karto nusakha qaar tacyiin bay qorayaan laakiin tacayun baa fiican walow iddicaa'an haba ahaado sheegasho la sheeganaayo caynowga uu kaasi caynoobay oo isagu uu mutacayin u noqdo cid kaleba aynay ku dhici karin ama xaqiiqa ha noqoto ama sheegasho ha noqoto mar waxay noqon kartaa cala sabiili xaqiiqa naxwu khaaliqu kulli shay waa shay kastaba kii abuuray allaahu lama sheegin isagoo musnadu ilayhigii ah xukunka loo isnaadinayo loo tiirinayo ka shay walba abuuray wa ayo waa allaah laakiin allaahu lama odhan maxaa loo odhan waayey mutacayin weeyo xaqiiqatan buu mutacayin u yahay shay wal oo makhluuqa cidda abuurtay waa allah cid kale maaha waa mutacayinun cala alxaqiiqa cid kaloo sifadaasi ku dhici kartaana ma jirto ama iddicaa bay noqon kartaa in la leeyahay waa mutacayin oo cid kale kuma dhici karto laakiin waa sheegasho la sheeganaye cid kale waa ku dhici kartaa laakiin shakhsiga odhanaya ayaa kaannahu yaddacii anna haada alwasfa laa yaqacu calaa kayri waxaad mooddaa inuu sheeganayo u leeyahay war sifadaasi cid kale kuma dhici karto isagu waa iddicaagiisi iyo sheegashadiisi sida inuu yidhahdo waa wahaabu luluuf waa kii kumanyaalka bixinaayay weeye lama sheegin ka kumanyaalka bixinaya wuxuu u jeedaa shakhsi uu ammaanayo taajir ah ama boqor ah ama wahaabulmalaayiin waa kii malyannada bixinayay marka ka'annahu yaddacii waxaad moodaa inuu sheeganayo u leeyahay cid kale oo sifadaasi ku dhacaysaan isaga ahayni maba jiraba isagu mutacayin u yahay laakiin taasi ma iddicaaba ah, mise waa xaqiiqo waa iddicaa shakhsi hadduu ku sifoobay waa dhici kartaa shakhsi kalena inuu ku sifoobo hadduu wax fara badan bixiyey waa dhici kartaa mid kaleoo wax badan bixinayaana inuu jiro marka altambiih calaa tacayun maxduuf wuxuu noqonayaa ima cala sabiili xaqiiqa wa ima cala sabiili aliddicaa ayuu noqonaya ta'atil inkaarka haddaan ku yaro noqdo ruuxii marka lagu qabsadoo la yidhaahdo saasaa tidhi wuxuu odhanayaa maa samaytuka maa cayantuka kuma magacaabin kuma sheegin mar haddaan magacaagiyo adiga aanan sheegin markaa oo adiga aanan kuba soo qaadinoo afka ku soo marinna dee hadalka bannaankaa maraya inaad duwato maaha ninbaa intuu cay sheegay buu wuxuuhi ninna uma dhowaynin cidlaan dhaabay warankaase dhe ka maqal ha joogtay ninkii dhiidhiya qabee anigu cid ma magacaabin buu leeyihi marka ta'atil inkaarku saas u imanaya ninna uma dhoweynina cidlaan dhaabay warankaase dheka maqal ha joogtee ninkii dhiidhiya qabe afar wakhtibaaru tanabuhi saamica aw miqdaari tanabuhi sababta afraad ruuxa maqlaya baraarugiisa inuu jirrabaayo ama imtixaanaayo aw miqdaari tanabuhi ama qadarka uu la eg yahay baraaruggiisu iyo fiiradiisu inuu jirrabaayo tanabuh marka hore inuu leeyahay inuu jirabayo ama tanabuh waa leeyahay qadarka uu leeg yahay miyuu badan yahay mise waa yar yahay ayuu doonayaa inuu jirrabo markaasaanu waxaanu sheegaynin musnadu ilaahigii baanu sheegay naxwu nuuruhu mustafaadun min nuuri shams hadda damiir buu isnaadiyey damiirku haddaba ciddu u noqonayo lama sheegin alqamaru nuuruhu mustafaadun min nuuri shamsi dayaxa nuuruhu nuurkiisu mustafaadun waxaa laga faa'iidaystay ou ka helay min nuuri shamsi qoraxda nuurkeeda waxaa looga jeedaa ikhtibaaru tanabbuhi saamic ama ikhtibaaru miqdaari tanabbuhi waa waasidatu ciqdi alkawaakib wuxuu kaloo yidhi kawaakibta taxooda waa kii u dhexdhexeeye ee markaa waxaweye bartanka u ahaa ee u dhexeeyey waasidada u ahaa ciqdiga waxaa la yidhaahdaa yacni qilaadada ayaa la yidhahdaa wixii qoorta lagu xidho ay dumarku qoorta ku xidhaan oo kale ee ku wareegsan ayaa waxa leeyahay ciqdi marka kawaakibtiba waxaa laga soo qaaday sidii marka waxa weye qilaadadaasoo kale inay u taxan yihiin isaguna waa sida u yahay oo ku dhex jiro marka waxaa looga jeedaa calaa kulli xaal taasoo kale ikhtibaar baa looga jeedaa marka wakhtiyada qaarkood waxaa loo qariyaa oo loo sheegi waayaa in ikhtibaar looga jeedo iyo imtixaan looga jeedo wadiiqu lmaqaami imaa litawajucin sababaha loo sheegi waayo waxaa ka mid a in maqaamku cidhiidhi yahay imaa litawajucin ama wuxuu u cidhiidhi yahay xanuun daraaddii naxuu qaala lii kayfa anta qultu caliilun saharun daa'imun wa xusnun tawiilu ninbaa gebiyo wuxuu yidhi qaala lii wuxuu igu yidhi shakhsigu kayfa anta sidaad ku sugantoo xaalkaagu waa sidee qultu waxaan idhi caliilun waa bukaa waa bukaa waan xanuunsanaya ana ma odhanoo ana caliilun ma odhan ee khabarkii keliya ayuu sheegay saharun daa'imun wa xusnun dawiilu nusakha qaar waxay qorayaan sahrun bay qorayaan waana khalad saxdu waxay tahay saharun haadu inay kor dhigan tahay iyadana mubtadih waa maqan yihi waxay ka dhigan tahay sidii su'aaloo kale meesha inay taallo in la yidhi maa saabu cillatik ama maa xaaluk dabeedna wuxuu yidhi saharun daa'imun ay xaalii xaalkaygu saharun waa soo jeed daa'imun joogto ah wa xusnun iyo murugo tawiilun oo dheer marka labadii mubtadaba waa la jaray ana iyo xaalii caliilun ana ayay markaa khabar ka ahayd saharun daa'imun wa xusnun tawiilunna waxay khabar ka ahayd xaalii diiqulmaqaam baa keensaday wa imaa likhawfi fawaati fursatin ay soo idaafaysantahy fursadii inay ka tagto baqasho laga baqanayo daraaddeed ayaa maqaamku cidhiidhi markaa u noqdaa ama tawajuc daraaddeed buu u noqdaa ama likhawfi fawaati fursa oo waxaa laysleeyahay haddii aad sheegto hadalkii oo musnadu ilahigii aad sheegto dee fursad baaba kaa tegi doontaa naxwu qowli sayaadi sida ninkii ugaadhsadaha ahaa hadalkiisii oo kale weeye ghazaalun labaa wada socda waxay doonayeen inay ugaadhsadaan siday aygii u marmarayeen ayaa midbaa arkay kii kale ma arko ee hadduu yidhaahdo war xaggan eeg waxa maraysa deera maraysee waxaa dhici karta dee inay cararto intaaba hazaalun markuu yidhahdo oo ishaarada iyo khazaalun isku daro waa fursad buu ka gaadhsiinayaayo isleeyahay fursaddaas iyaynay tegin waa likhawfi fawaati fursa noocaas weeye waxaa la mida baa wuxuu ogaaday meesha la degan yahay cadow soo weerarayo kaabiga ku soo hayuu ogaaday dee hadduu markaa hadal u galo uu yidhaahdo waar diyaargarooba cadow baa idinku soo dhow hubka soo gurta yacni waxa weeye tafaasiishaa badan hadduu galo waxaa laga yaabaa dee intaa inay kaba soo gaadhsiiyaan laakiin hadduu yidhahdo asilaax asilaax yacni waxa weeye waxay noqonaysaa mid waxa weeye xaaladda deg deg ee diiqulmaqaamka ah uu doonaayo inayna fursadu dhaafin laakiin hadduu lahaa hubka soo gurta yacni markaa diyaargarooba khudbad hadduu galo dee intaasaa dhici karta xeedhiyo fandhaal inay kala dhacaan mawduucan eh, ku saabsan diiqulmaqaamka waxay u dhici kartaa litawajucin ama tadajur xanuun daraaddii waa u dhici karta oo ruuxu markaan uu xanuunsanayo hadal badan ma awoodayo marka la yidhaha iska waran waxaa laga yaabaa dee inuu yidhahdo waa igu jirtaa haddii xaaladiisu de ay halis tahay ama waa isudhan tahay marka waxa weeye tafsiil badan iyo hadal badan ma awoodaayo diiqulmaqaam saasuu markaa u yahay mid keensanaya xadafka khawfu fawaati lfursana isaguna xadfiga waa keensanaya waxay kaloo culammadu yidhaahdeen majra almasala hadduu hadalku maray oo meesha maahmaahdoo kale yahay waxaa dhacdaa inaan waxba musnadu ileyhiga la sheegin ayaa mararka qaarkood dhacda sida ramyatun min hayri raamin waxba haadihi lama yidhaahdo ramyatun min ghayri raamin waa ganis cid markaa ganitaan yaqaan ama rimaayo yaqaan la'aanteed ka dhacday yacnii ruuxaan markaa ganitaan aqoon oo liishaan aqoon waa ganis ka dhacday ama shinshinatun acrifuha min akhzam haadihi shinshinatu waxba odhan maayo waa majra almasal ninbaa waalidinkaar ahaa markuu waalidinkaar ahaa buu dee waalidkii wuxuu ku noqday caaq buu ku noqday sidii uu waalidkii waalidinkaar u ahaa ayuu wuxuu arkay carruurtiisiiyo yagiina ku noqday waalidinkaar kamaa tadiinu tudaan dee saad samaysaa lagugu abaalmariyaa haddaad waalidinkaar noqoto waalidinkaar baa laguu sallidaya markaasu yidhi shinshinatun acrifuha min akhzam waa caado aan akhzam ka aqaanay buuri sidii waxa weeye aan akhzam kala kulmi jiray ee bimacnaa aan ku ahaa sidii oo kalea maanta markaa anna aan ku suganay buuliyi marka haadihi shinshinatu waxba la odhan maayo waa majra almasal lix waaltacdiim waaltaxqiir waxaa kaloo dhacda weynayn cid la weynaynayo ama xaqiris cid la xaqirayo daraaddeed in markaa loo xadfo oo loo gooyo musnadu ilayhiga oo aan loo sheegin lisawnihi can lisaanik lisawnihi ilaalintiisa aad isaga ilaalinayso can lisaanika carabkaaga ka ilaalinayso tacdiim aad weynaynayso daraaddeed ayaad inaad iska sheeg sheegto isaga ilaalinayso aw sawni lisaanika canhu ama carrabkaagaad ka ilaashanaysaa isaga kaannahu wasakho kale uu yahay oo inaad soo qaaddo carabkaaga ku xusto baabad dhibsanaysaaba marka midna waxa weeye waxaa loo soo qaadi waayey litacdiim weynayn la weynanayo daraaddeed midna waxaa loo soo qaadi waayey eh, taxqiir la xaqirayo daraaddeed faalawalu naxwu nujuumu samaa'i nujuumu samaa'in cid baa la sheegayaa markaasu wuxuuhi nujuumu samaa'in waa cirka xidigihiisii bimacnaa asalkeedu waxay ahayd tashbiih bay ahayd oo xidigaha cirkoo kale ay la mid yihiin baa asalku ahaa laakiin markii dambe waxaa laga soo qaaday xiddigihii cirka weeye waa litacdiim baa loo sheegi waaye oo loo odhan waaye iyagu ama ciddaasi ama qowmkaasi yacni markaa nujuumu samay waahaani nooca labaad waa nooca marka uu yidhi carabkaa laga ilaashanaya naxu qawmun idaa akaluu akhfaw xadiisahumu wastawsaquu min ritaaji albaabi waddaari waa sida shaacirkii gabaygii uu yidhi jariir inuu ahaa baan filayaa qoluu markaa maagayaa bani taklib loodhan jiray waa qole nasaarowdayoo kiristaan bay noqdeen qabaa'ishii carbeed ee markaa waagii hore ee jaahiliyada nasaaroobay ka mid ahaayeen nasaaranimadiina way ku baaqi noqdeen in badanoo ka midi markaasuu yihi qawmun idaa akaluu akhfaw xadiisahum muu magacaabinoo hum qawmun ma odhan ama banuu taklibin qawmun ma odhan ee wuxuu idhi qawmun waa dad idaa akaluu markay wax cunayaan akhfaw waxay hoos u dhigayaan xadiisahumu sheekadoodi iyo hadalkooda hoos bay u dhigayaan way xanshaashaqayaan si aan dadku u maqlin bakhaylnimo daraaddiid waxay cid baa codka maqli doonto codkaas soo raaci doonta wastawsaquu min ritaaji albaabi waaddaari waxaynay adkeeyaan albaabka iyo daartaba xidhistay xidhayaan bay aad u adkeeyaan qawmun ida istanbaxa aladyaafu kalbahumu qaaluu liummihim buuli cala annaari aad buu caayey wuxuu idhi qawmun waa dad buu yidhi ida istanbaxa aladyaafa kalbuhumu wuxuu idhi waa dad hadduu martida markaa eygu ku ciyo qaaluu liummihim hooyadood waxay ku odhanayaan buuli cala annaari dabka ku kaadi fatamnacu albawla shuxan an tajuuda bihi wamaa tabuulu lahum ila bimiqdaari biyo in lagu shubo iyo dee biyuhu cidhidhi bay ahaayeenoo dee waa markaa biyo la heli maayo marka dabkaa laynoo soo raacayaae <laughs> saasay leeyihin calaa kulli xaal mawdicu shaahid wuxuu u jeedaa qawmun taxqiir la xaqiraya daraaddeed baan loo sheegin ee carabka marka laga ilaalinayo taxqiir daraaddeed looga ilaalinayo waxaa soo gelayaa cawradoo kale inaan carabka lagu ballaadhin marka cawrada la sheegaayo magaca ay leedahay ee ay ku caddahay inaan carabka lagu ballaadhin asar yacni daciifa la soo wariyaayoo caaisha laga sheegay ma asixini maa ra'aytu minhu walaa ra'aa minii manay sheegin waxa maa ra'aytu minhu anigu nebiga sala allahu alayh wasalam kama arkin walaa ra'aa minii isaguna aniga igama arkin waxaanay nafyinayso araggiisa may carabbaabin kama asixina xadiisku waa daciifeen waxaa loo jeedaa cawrada laakiin waxay magaca u sheegi weydey ilaalin carabka laga ilaalinayo daraaddeed wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatubu ilayk